alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira xadiiska kun iyo boqol iyo lix iyo konton wa canhu imaam muslim wuxuu ka soo wariyey abu hurayra can inabiy sala allahu aleyh wasalam abu hurayra nebiga ka warinaayo abii hurayrana nebiga calayhi salaatu wasalaam ka warinaayo qaala inuu yidhi alsalawaatu alkhamsu salaadaha shanta ah waljumucatu iljumuca iyo salaadda jumca in la tukado ilaa jumcada kale haddana jumcadii kale la wa ramadaan ilaa ramadaan iyo ramadaan kan ramadaan oo ramadaantii hore la soomay toddobana markaa la soomayo mukafiraatun maa baynahunna waxay markaa daadinayaan dembiga oo yani qofka ka masaxaya ama ka tirtirayaan dembiga maa baynahunna wixii intaa udhexeeya salaadaha intii udhexeeya wixii dunuuba ruuxa waa ka tirtirayaan jumcadana ilaa jumcada inta udhexaysa labada jumcaba hadduu tukaday inta udhexaysa waa ka tirtirayaan dembiyadii wa ramadaan ilaa ramadaan iyaduna mukafiraatun maa baynahunna waa goorma ida jtunibat haddii dembiyada waaweyn laga dheeraado wey haddii dembiyada waaweyn laga dheeraado wey oo bishari waa in dembiyada waaweyn laga dheeraadaa rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey marka dembiyada tirtirayaan waxaa loo jeedaa sakhaa'irtii baa loo jeedaa adunuub asakhaa'ir dembiyada yaryar ayaa loo jeedaa ee kabaa'irtii marka waxba soo geli mayse soo geli lafdi kale waxaa ku soo arooray maa lam tuusha alkabaa'ir intaan dembiyada kabaa'irtaa lala iman dembiyada waa laga daadinaya marka kabaa'irtii waxay u baahan yihiin laabudda min towba dembigii kabiirada ahaa ilaaba ilaa waa in laga toobad keenaa ilaaba ilaa waa in laga toobad keenaa xadiiska kuniyo boqol iyo toddobiyo konton wa canhu imaam muslim abu hurayre iyo wa can ibni cumara ibnu cumar labadaba wuxuu ka soo wariyey annahumaa samica inay maqleen rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay yaquulu xaalu odhanaayo calaa acwaadi mimbarih yacnii xaaluu ku sugan yahay qoryaha mimbarkiisa uu ku kor sugan yahay uu odhanaayo layantahiyanna aqwaamun can wadcihim aljumucaat ayay maqleen layantahiyanna ka reebtoomeen oo ka reebtoomeen oo ka reebtoomeen aqwaamun oo rag ka hadheenoo iska daayeen can wadcihim tegitaankooday ka tegayaan aljumucaati jimcayaasha ay ka tegayaan aw layakhtimanna allaahu calaa quluubihim ama ilaahay dhababee oo oh xidhee oo oh xidhee calaa quluubihim qalbiyadooda uma layakuununna dabeedna noqdeen min alghaafiliin kuwa ghaafilka ah ee moogoon oo waxaweeye ilaahay xuskiisa ghaafilka ka ah yani marka waxa kuwaa ka mid noqdeen haflada kaga sugan ee ka moogan ama ka dhoohan rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey xadiiskan waxaa ku sugan waciid iyo goodi baa ku sugan ee nebigu calayhi salaatu wasalaam mimbarka korkiisa uu kaga khudbadeeyey oo dadka ugu sheegay yacni rag jumcada ka tegaya oo jumcayaasha iska daynaya cudurdaar la'aan uga maqnaanaya oo iska daynaya iska daynta jumcada ay iska daynayaanay ka tegayaan biduuni cudrin ka tageen oo ka tageen oo ka tageen ama ilaahay qalbigoodu dhawaabayaan labada waxba kuma dhexeeyaan haddii qalbigooda la dhawaamana haafiliintay ka mid noqonayaan ya yacni qaar dikrigii ilaahay iyo xuskii ilahay ghaafilka oo ka moogan oo ka dhoohan ayay noqonayaan marka waxaa laga qaadanayaa in jumcadii laga tago cudurdaar la'aan inaynay bannaanayn jumcadiina ciddii ku waajibtaa waa inay la timaadaa jumcadii ay la timaadaa yacnii acdaar ruux waga maqnaan karaa waciid kama soo gelayo sida hadduu buko oo mariid yahay yacni maradu yacni markaa uu dhibayo tegitaanka uu jumcada tegaya hadduu musaafir yahay qudhiisa jumca kuma waajibin yacni jumco yacni waxaway ma saara musaafirkii iyo mariidkii iyo yacni addoonkii iyo qofkii dumar ahayd iyo yacni marka kuwaasoo dhan markaysaga jumca ma saara jumca masaara marka waxa weeye ciddii cudurdaar ee uga maqnaatay waa ka hadhaysaa laakiin ciddii cudurdaar aan lahayn waciidkan ayay marka mucarad u yihiin oo u bandhigan yihiin marka in lagu dadaalo jumcada ayaa laga qaadanaya xadiidka kun iyo boqol iyo siddeed iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo koob iyo toddobaatan wa can ibni cumara radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyhi wasalam qaala ida jaaa axadukum aljumucata falyaghtasil rasuulku waxau yidhi calayhi asalaatu wasalaam idaa jaaa hadduu yimaado bimacnaa uu doono inuu yimaado iraadat alficli baa laga tilmaamaya idaa jaaa hadduu yimaado bimacnaa uu doono inuu yimaado axadukum midkiin aljumucata jumcada falyaghtasil ha maydho oo ha soo maydho muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku xadiiskana wuxuu ku tusinayaa salaada jumcada haddii la imanayo in lasoo maydhanayo maydhasho dhammaystiran baa lasoo maydhanaya oo cibaado ah ayaa lasoo maydhanaya idaa ja'ana loogama jeedo ficilku inuu dhacaye in la doonaya laga tilmaamaya oo idaa qumtum ila salaati faghsiluu wujuuhakum ay idaa aradtum an taquumuu sida iraado loogu fasiraayo halkaasoo kale ayaa halkanna loogu fasiraya fa idaa qara'ta alqur'aana ay fa aradta qiraa'atahu marka halkanna waa saasoo kale marka jumcadii marka la yimaado maydha ma ahee markaad doonaysaan inaad timaadaan soo maydha ayaa looga jeeda waana amar maydhashadaasna waa maydhasho cibaada ah xadiidka kun iyo boqol iyo sagaal iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo labiyo toddobaatan wa can abi saciidin alkhudriy radia allahu canh anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal guslu yowmi aljumucati waajibun cala kulli muxtalim maalinta jumcada maydhashada la maydhaa waajibun waajib weeye calaa kulli muxtalimin mid kastoo qaangaadha korkiisa waajib bay ku tahay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay muxtalimkana waxaa loo jeedaa waa ka qaangaadhka almuraadu bilmuxtalimi albaaliq muxtalim waxaa looga jeedaa ka qaangaadhkaa baa looga jeedaa waalmuraadu bilwujuubi waajibnimada waxaa looga jeedana wujuub ikhtiyaar waa waajibnimo doorasho ah bimacnaa sunne mu'akadaa loo jeeda yacni wujubkii markaa waxa weeye qofku hadduu ka tago ku dembaabaya ma aha buu sheikhu yidhi waana sida jumhuurku qabaan daa'ifo sida kale ku tagtay waa jirtaa ka qowli arajuli waa sida ninku hadalku ku yidhaahdo lisaaxibihi saaxiibkiisa ku yidhaahdo xaquka waajibun calay xaqaagu waajib buu igu yahay bimacnaa muta'akid buu igu yahoo waa igu adeg yahay hmm, waa igu culus yahy igu adeg yahay wallahu aclam allah baana u aqoon badan xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa qof kastoo qaangaadha in maydhashada maalinta jumcada u maydhaa inay waajib ku tahay bimacnaa waa shay mashruuc ah oo laga rabo ruuxu markaa inuu maydho laga rabo marka waxaa loo maydhanayaa ma liajli alyowm ba mise waa liajli aljumuca jumcada in laga qayb gelayo miyaa loo maydhanaya mise waxaa loo maydhanaya liajli eh, alyowm maalinta lafteeda miyaa loo maydhanaya jamaahiirta culammadu waxay leeyihin waxaa loo maydhanayaa jumcada in laga qaybgelaya daraaddeed baa loo maydhanaya saas aawadeed qofkii aan jumco eh, tukanayn ama jumca aanu ku waajibin eh, isaga marka waxa weeye lama odhanaayo markayse markaa ilaaba ilaa amarkani waa ku khuseeya waa inaad ilaaba ilaa maydhataa oo dadka qaar baan dee jumca ku waajibin sida dumarkii oo kale jumca kuma waajibeen dadkii ahlulacdaarka oo kale jumca kuma waajibaan maadaama aynu jumca ku waajib ahayn qofkii aan jumcaba ka qayb gelaynin miyaa la odhanayaa waxa weeye waa inaad ilaaba ilaa maydhataa oo amarkan guslu yowmi aljumucati waajibun cala kulli muxtalim yacni maya waxaa la odhanayaa siday jumhuurku qabaan waa liajli jumcada daraaddeed baa loo maydhanayaa salaadda jumca in laga qaybgelaayo marka dadki iyagoo markaa waxa weeye aan soo maydhin inay isu yimaadaan ta noocaasa waxaan ka fiican nadaafadda markaysaa in lagu yimaado waxaa dhacday sida axaadiista qaar ku soo aroortay asxaabta qaarkood dee beeray lahaayeen beerahooday ka shaqaynayeen marka iyagoo soo shaqeeyey oo soo daalay oo soo dhididay ayay qaarkood markaa yimaadeen jumcada markaasaa la yidhi inaad soo maydhataan yani markaa saasoo kale nadaafadda yacni saas loo amray daa'ifo culammada ka midoo kolle yidhi waa jiraan maalinta daraaddeed baa loo maydhanayaa oo daahirka riwaayadan qaatay laakiin axaadiista kale waxay caddaynaysaa in jumcada daraaddeed loo maydhinayo sida xadiiskani soo marray idaa jaa axadukum aljumucata falyakhtasil xadiis kaloo iraado sheegayaana waaba jiraa kii doonaya jumcada inuu ka qayb galaa ha maydho yacni saa tilmaamaya ku soo aroorayna waa jiraa haddaba waajibkay culammadu isku hayaan ma wujuub sharciyaba oo laga tilmaamayo in waxa weeye qofka ka tagaa dembaabayo mise waxa weeye waxaa laga tilmaamayaa waa muta'akid buu yahay unbaa laga tilmaamaya sunna mu'akadaa baa lagu xambaaraya culammadu laba qowl bay ka leeyihiin jumhuurka culammadu waxay leeyihiin waa sunna mu'akada ee waajib maaha saasay leeyihin waxaanay u cuskanayaan xadiidka soo socda ruuxii weyse keliya ku kaaftoomay inuu nebigu ammaanay calayhi salaatu wasalaam dee hadduu waajib ka tegi lahaana ammaantaa ma yeesheen man tawada'a yowma aljumucati fa biha wa nicmat waman iqtasala faalghuslu afdal marka waajibun daahirkeeda waxaanu uga leexinaynaa in wujuubkii sharciga uu yahay oo yacni laga tilmaamayo waa muta'akid buu yahay waa sunna mu'akada waannu uga leexannay waa waajibkii haddii laga tago lagu dembaabayey maadaama nebigu ammaanay calayhi salaatu wasalaam qofka weyse keliya ku kaaftooma oo uu yidhi fa biha wa nicmat kii maalinta jumca soo weysaystaa yani wanaag baa marka waxa weeye yani u sugnaaday yani saas marka uu yidhi oo waxa weeye uu yidhi markaa dee nicmuu lahaado waa wanaagsanaaday uu saa yidhi waxaa laga qaadanayaa eh, in markaa yani lagu kaaftoomi karo weysada keliya kii maydhana maydhashada fadli badan marka xadiiskaa daraaddeed baan uga leexinay bay yidhahdeen laakiin daa'ifa min ahli cilmi oo kollay maray waa jiraan wujuubku inuu yahay wujuub sharci ah qofka ka tagaana ku dembaabayo xadiiskanna waxay yidhaahdeen yacni waa midda koowaadee sixadiisaa laga hadlay yidhaahdeen waa midda labaadee markaysaga dee qusligu inuu afdal yahay shaki kuma jiro yacni waxay u jeedaan dee wakhtiyada qaarkood baa markaysaa markaa ashyaa yacni waxa weeyaan wanaagsan ama waajib ah la yidhahda waa afdal ama waa khayr waa khayr la yidhahda walow aamana ahlulkitaabi lakaana khayran lahum siday ku sugan yihiin oo kufriga ahina dee wanaag kuma jiro haddana iimaanku inuu khayr leeyahay iimaanku marka waxan u khayr badan yahay baa laynoo sheegay laakiin taasoo kale waxay ku fasirayaan culammadu in looga jeedo markaa mujarad alwasfi in laga tilmaamayo ama cala sabiili tanazul inay tahay oo sida iyagu u qabaan in sidan khayr ugu jiro haddiiba laga soo qaado waar sidan baa idinka khayr badan fardan wa taqdiiran haddii sidiinna khayr ku jiraba waayahay maydhashadaa jumcada waxaynu baraarujinaynaa dad fara badani waa maydhaan laakiin waxay u maydhaan caada ahaan bay u maydhaan maalinta jumcada waa la maydhaa maydho maydhasho cibaada inay tahay oo qurbo ilaahay ugu dhowaanayaan ay niyoodaan lama yimaadaan waxaa la rabaa sida weysada loo niyoonayo in loo niyoodo oo niyatulimtihaal oo qurba ah lagu maydho amarkii sharciga in la qaadanayo oo lala imanayo oo rabbi loogu dhowaanayo niyadaa waa in lagu maydhaa qofka marka dee caad ahaan u maydhay dee waa maydhay mana maydhan waa maydhay bimacnaa waa isnadiifiyey laakiin maydhashadii sharciga ahayd ee laga rabay lama iman ilaa waxaa la ysku hayaa maydhashadani ma waajibba ama sunna labada mid walba waa qurba min alqurab waa cibaado rabbi loogu dhowaanayo hadday waajib noqoto iyo hadday sunno noqotoba marka caadada iyo cibaadadana waxa kala saaraa waa niyada ya niyo maxay qabataa niyo waxa weeye camalladii dee waa kala soocaysaa waxaa ku sugan markaa niyada tamyiizu lcibaadaati can ilcaadaat wa tamyiizu lcibaadaati bacdiha can bacd cibaadaadkii iyo caadadii bay kala soocaysaa labada maydhasho midna waxay u dhacaysaa caado midna waxay u dhacaysaa cibaado suurada iyo muuqaalkana waa isku mid maxaa kala duwo midna cibaado ka dhigay midna caado ka dhigay niyadaa kala duday niyadu waxaa kaleoo samaysaa waxay kala socdaa cibaadaadkay kala socdaa oo qaarkeedba qaarka kale ka socda qofkii laba ragcadood buu tukan karaa labadaa ragcadood mar waxay u dhacaysaa faral ada'ah mar waxay u dhacaysaa faral qallaah mar waxay u dhacaysaa sunno raatiba mar waxay u dhacaysaa naafilo mutlaqa mar waxay u dhacaysaa markaysa waxaan yani faral lagu nadray oo nadar markaysa markaa ku dhacday yani ayay u dhacaysaa yani intaasoo dhan maxaa kala duwaya waxaa kala duwaya waa niyada weeye waa niyada wey marka halkaa waxaan baraarujinayaa marka jumcada la maydhanayo waa in marka waxawe niyadii lala yimaadaa in niyo qurbo ah oo cibaado ah loo maydhanayo sidaas waa in lala yimaada o aan laga tegin xadiiska kun iyo boqol iyo lixdan dabcdaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo saddex iyo toddobaatan wa can samurata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam man tawada'a yowma rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxa uhi man tawada'a yowma aljumuca man tawada'a ku kastoo weysaysta ku kastoo weysaysta yowma aljumucati maalinta jumcada weysaysta fa biha wa nicmat ay fa biruksati akhad ruksadii buu qaatay wa nicmat way wanaagsanaatay ruqsada qaadashadeedu fa biha ay fa biruksati akhad ruqsadii buu qaatay wa nicmat waana wanaagsanaatay qaadashada ruqsada qaatay waa fiican tahay waman iqtasala ku kasto maydhana faalghuslu afdal maydhashadaa ka fadli badan wayse keliya in lagu kaaftoomo maydhashada ka fadli badan marka maydhashadii in lagu daro ayaa laga qaadanayaa ama waysada iyo maydhashada laysgudageliyo oo niyo laysgudagelinayo lala yimaado haddii lagu socdo qowlka ah yacni maydhashadu waa waajib haddii lagu socdo yani la isguda geliyo haddii kalena waxay noqonaysaa in markaa maydhashadii iyo weysadii lala wada yimaado maydhashadii iyo weysadii in lala wada yimaado rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey watirmidiyo tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiiun xasan waxaanu ihi waa xadiis xasan ah marka xadiiskani calaa kulli xaal eh, kolley ahlucilmi badan baa quweeyey eh, marka waxa weye xadiisku waa sugan yahay oo marka waxa jamac culamada ka mida ayaa markiisa markaa xadiiska quweeyey marka waa saalixun lilixtijaaj in la xujaysto waa usuubama suubama marka saas aawadeed waxaa laga qaadanayaa oo jumhuurku ka qaateen maydhashadu inay fadli badan tahay laakiin waajib aynay ahayn waajibunta laynoo soo sheegayna waxaa lagu xambaarayaa in laga tilmaamayo oo muta'akid yacni marka waxa weye ayaa laga tilmaamayaa ereyga carabi ahaanna waa loo isticmaalaa shaygaas waa waajib yani waxa weeyaan wujuub ikhtiyaar ama wujuub sinaaca oo kale markiisa in laga cabiro yani marka taasoo kale waa mutaakid baa loo jeedaa wallahu aclam xadiidka kun iyo boqol iyo koob iyo lixdan wacan salmaana radia allahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam laa yakhtasilu rajulu yowma aljumuca nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam laa yakhtasilu rajulu nin ma maydho yowma aljumucati maalinta jumcada nin ma maydho wayatataharu ma tahaaro qaato mastataaca intuu karana ma tahaaro qaato wuxuu kari karo min tuhrin tahaaro ah oo isnadiifin ah oo iswanaajin ah ma tahaaro qaato wayadahinu yacni mana subkado min duhnihi subaggiisa ama dufankiisa wax ka mida kuma subkado ha ahaado subag ama saliid ha noqoto tay doontabe aw yamasu aw laa yamasu ama marka waxa ma taabto min tiibi beyti ficiladani waxay ku cadfan yihiin maa bacda nafyi yaktasilu bay ku cadfan yihiin marka waxay u dhacaysaa walaa yatataharu walaa yaddahinu walaa yamasu aw laa yamasu saasay u dhacaysa aw yamasu ama ma taabto min tiibi beyti udgoonka gurigiisa ma taabto oo isma mariyo uma yakhruju dabeedna ma soo baxo oo falaa yufariqu bayna tnayni oo intuu soo baxo falaa yufariqu mana kala geeyo bayna tnayni laba dhexdood ma kala geeyo uma yusallii dabeedna ma tukado maa kutiba lahu wixii loo qoray ee loo qadaray ma tukado uma yunsitu dabeedna ma aamuso idaa takallama alimaamu marka imaamku hadlana ma aamuso intaasoo dhan ma sameeyo ilaa gufira lahu hadduu sameeyana waa loo dhaafaa maa baynahu wa bayna aljumuca isaga iyo jumcada soo socota inta u dhaxaysa ayaa loo dhaafayaa wa bayna aljumucati alukhra rawahu albukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey marka ficiladan hore waa nafyi oo waa la nafiyey marka nafyiga caynkaasa ilaada ayaa faa'iidaynaysaa ihbaat oo qaacidadu waxay tahay alistisnaa'u bacda annafyi ihbaatun istisnaha soo reebista wax la soo reebaa nafyi dabadii waxay noqotaa muhbat wax la sugayo ayay noqotaa intaasoo dhan ma sameeyo ilaa gufira lahu hadduu markaa sameeyana yani waxaa loo dhaafaa maa baynahu wa bayna aljumucati alukhraa marka maa bacda nafyi wuxuu noqonayaa muhbat in intaasoo ficili ka dhacday yani marka ayay noqonaysa markuu sameeyeyna dembidhaaf buu ku helayaa loo dhaafayo isagiiyo jumcada kale inta udhaxaysa bimacnaa wiiggaasa dunuubtiisii laga dhaafaya waxaa laga qaadanayaa xadiidkan inay markaa tahay mid marka waxa weeye sunno mustaxaba in marka waxa la maydho maalinta jumcada ee lasoo tahaaro qaato laysa soo nadiifiyo yacni markaa nadiifin lala yimaado isnadiifinta laysa soo nadiifinayo waxaa soo gelaysa cadaygii iyobaa soo gelaya inuu ruuxu soo cadaydo ayaa soo gelaysa dufan isma soo mariyo ama subag ma soo subkado ama saliid iyo wax la mida marka isma soo mariyo Eh, oo markaa in laysmariyo kollay dufan eh, waxay ka mid tahay sunankay ka mid yani sida ugu wanaagsan in laysu soo nadiifiyaa la rabaa marka waxaweyan waa in dufanna uu ismariyo oo madaxiisa iyo de markiisa yani garhkiisa iyo wejigiisaba markiisa waxaan u mariyo yani marka weeyaan udgoonna waa inuu issoo mariyaa udgoonna waa inuu issoo mariyaa marka intaa mid walba waa shay marka wax laga rabo oo mustaxab ah oo fiican weeye markuu haddaba masjidka yimaado waa inuu laba qof kala kaxayn oo aanu marka waxaa laba qof oo isku yani markaa dhow waa inaanu marka kala durkin hadduu ka idan qaato iyagu u idmaan dhibi kuma sugna maayo waxaa dhici karta dadka qaarkood dee in marka waxa inuu kala dhex galo inaynay doonayn loomana jeedo meel bannaanoo qofku uu geli karo laga tilmaami maayo laakiin meelaan bannaanayn laba qofoo isku dhow in adigu cidhiidhido ama markaysa markaa kala farqiso yani taasaa markaa la diidaya biduuni idnihima idankooda la'aantii idankooda la'aantii hadday u idmaan markaysaga mushkilo male laba qof baa isku dhow waxayna jecel yihiin inay iyagu isku xigaan markaa dee inaad kala dhex gasho biduuni idnin oo aad kala farqiso munaasib marka waxa ma aha marka uu yimaado uma yusallii maa kutiba lahu yacni wixii loo qadaray buu markaysa markaa waxaan yani xaaladaana yani uu tukan karaa hadday taxiyatulmasjid tahay iyo hadday markaa duxa tahay iyo hadday naafilo mutlaqa tahay wixii loo qadaray ayuu tukanaya maxduud inaanay ahayn marka wuxuu tukanaya ayaa laga qaadanaya uma yusalli maa kutiba lahu intaa dabadeed markuu khatiibku yimaade ee khudbadda bilaabo uu aamusayaa yacnii intaasoo ficilba hadday ka dhacaan oo ilaahay dartii uu sameeyo waxaa loo dhaafayaa dunuubtiisa markaa wiiggaasaa loo dhaafaya migiga ayaa loo dhaafay wakhtiga insaadku uu bilaabmayaana waxay noqonaysaa markuu khatiibku khudbadda bilaabo ayay noqonaysaa waxaanay soconaysaa inta khudbaddu soconayso hadhow markuu fadhiisto maa bayna alkhudbatayn fadhiga labada khudbadood u dhaxeeya ruuxu waa hadli karaa waa ducaysan karaa laakiin waa inuu iska jiraa oo aada isaga ilaaliyaa khudbadda kale bilowgeeda in hadal kaga dhaco taa wuxuu samayn karaa isagoo khadiibkii arkayo oo dee iska jiraya markuu kacayo iska jiraya ayuu samayn karaa laakiin haddii kale waxaa dhici karta dee inuu khatar ku galo dee is yidhaahdo waxa weye khadiibku in yar buu fadhiyayaa ee ka gaadhsiiy dadna khadiibku markiiba intuu kaco ya dee waxaweye khudbaddii hadalkiisu ka galo ya isagoo ducadii wada khudbaddii uu bilaabo oo deed qayb khudbaddii ka mida dee ay noqonayso inuu hadlayo ducaysanayin taasna waxa weeye jumcadiisii dee ayuu wax ka yeelaysaa jimcadiisiiba wax ka yeelaysaa marka bayna alkhudbatayn waa la hadli karaa laakiin waa inuu iska jiraa khudbadda dambe hadalku inuu ka galo waa inuu iska jiraa khadiibku markuu khudbadaynayna waa in la dhegaystaa hadduu khudbadda fahmayo iyo haddaanu fahmayn farqi ma kale leh waa inuu khudbaddii dhegaystaa oo aamusaa waanu hadlin xadiidka kun iyo boqol iyo labiyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo shan iyo toddobaatan wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal man ikhtasala yowma aljumucati gusla aljanaabati suma raaxa fi saacati aluula fakaannama qaraba badana nabigu wuxuu yihi calayhi asalaatu wasalaam man ikhtasala ku kastoo maydha yowma aljumucati maalinta jimcada gusla aljanaabati maydhasho la mida maydhashada janaabada ama maydhasho janaababa xaqiiqatan maydha suma raaxa dabeedna taga ee fi saacati aluulaa saacaddii hore yacni markaa taga oo masjidka markaa taga fa ka'annamaa qaraba badana waxaad mooddaa oo uu shabbahayaa sidii neef geela ama qaalin geela ruux markaa qurbaan ahaan u dhoweeyey oo ilaahay markaa yacni markaa u qalay ilaahay dartii wuxuu odhanayaa markaa yani muwaطa ayaa marka kordhiyey ziyaadadaas ayuu odhanaya zaada fi lmuwaطa marka bukhaari iyo muslim kuma sugna saacati اluula laakiin macno ahaan dee waa saas oo dee tii dambe marka la yidhi fi saacati ahaaniya maxaa laga fahmaya tii labaad ee ku xigtay saacatu ahaaniya ta saddexaad saacati ahaalita markaa ta koowaad inay saacatu ula tahay yani waa la iska garanaya siyaaqa laga garanaya ee lafdigaan ku sugnayn unbaa loo jeedaa bukhaari iyo muslim haddaanu bukhaariyo muslim ku sugnayna heyrkii bay ku sugantah uma raaxa dabeedna taga yani saacaddii hore tagaa loo jeedaa fakaannamaa qaraba badana wuxuu shabbahayaa sidii marka waxa mid sadaqadaystay oo rabbi ugu dhowaaday yani qaalin geela inuu sadaqadaysto kaleu ka dhigan yahay waman raaxa ku kastoo taga yani oo masjidka qabta fi saacati aaniya saacadda labaad fakaannamaa qaraba baqara wuxuu shabbahayaa sidii marka waxa mid qurbaan ahaan u bixiyey ama sadaqadaystay yani markaa baqaratan sac markaa sadaqadaystay waman raaxa ku kastoo taga oo masjidka markaa aada fi saacati ahaalisa saacadda saddexaad fakaannamaa qaraba kabshan aqran wuxuu shabahayaa inuu markaa wan geesa leh inuu markaa sadaqadaystay oo qurbaanahaan u bixiyey rabbi ugu dhowaanaayo ayuu ka dhigan yahay waman raaxa ku kastoo taga yani masjidka maalinta jumcada fi saacati araabica saacadda afraad fakaanama qaraba dajaaja wuxuu shabahayaa yani markaa xabad markaa digaaga markaa mid sadaqadaystoo kaleu ka dhigan yahay waman raaxa ku kastoo taga yani masjidka fi saacati alkhaamisa saacadda shanaad fakaanama qaraba bayda wuxuu shabahayaa sidii marka waxa weyaan xabad beeda ama ukun ah mid sadaqadaystoo kaleu ka soo baxo xadarat ilmalaa'ikatu malaa'igtaa soo xaadiraysa yastamicuuna dikra xaalay dikriga dhegaysanayaan oo khudbadda marka ay dhegaysanayaan ayay soo xaadirayaan muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay qawluhu ghusla aljanaaba maydhashada janaabada waxaa loo jeedaa ay ghuslan ka ghusli fi sifa waa maydhasho la mida maydhashada janaabada oo sifada kala mida sifada kala midaba ah waxaa laga tilmaamayaa sidii dee uu qofku markaa uga maydhanayey janaabadii oo maydhasho dhammaystiran uga imanayey maydhasho qaabkaasoo kale shabbahaysa oo sifada ka shabbahaysa uu la yimaado marka waxay noqonaysaa tashbiih baliiq in looga jeedo wajhu shabahi iyo adaad tashbiihi ayaa la xadfay marka fasaara ablaq marka waa tashbiih baliiq ahlucilmiga qaarkood waxay ku xambaarayaan xaqiiqay ku xambaarayaan waxay leeyihiin waxba taas xaaje looma qabo waxaa looga jeedaa inuu markaysa waxaw janaabada maydhashadeedii inuu maydhay baa laga tilmaamaya xadiid kaloo soo arooray qudhiisana saa waa ku fasireen man hasala wakhtasala yani laba shay baa laysku daray hasala wakhtasala kii u maydha maydhana bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa hasala ra'sahu wakhtasala laakiin culamada qaarkood waxay taasi baciid weeyaane waxaa loo jeedaa cid kale u maydha bimacnaa waxa weeye haweenaydiisi ayuu marka u maydhay bimacnaa waxaa loo jeedaa maydhasho u sababay marka waxaa laga tilmaamayaa inuu markaa jimaac la yimi oo calaaqada ka dhaxaysa jumcadii inuu qofku imanayo oo isa soo nadiifinayo oo yacni inuu markaa camalkaas samaynayo ee hore u soo sameeyey maxaa ka dhexeeya waxay yidhaahdeen dee inuu markaa yani khadulbasar iyo la yimaado oo markiisa marka waxaan yani xaaladan isagoo degan oo jumcadii yimaado yani faa'iidada caynkaasaa ku jiri karta faa'iidada caynkaasa ayaa marka ku jiri karta markaa sidaasaa marka caynkaa loo yidhi marka bacdu ahlicilmi waxay ku xambaarayaan calaa kulli xaal xadiidkan iyo xadiidkaaba in laga tilmaamayo maydhashadii janaabada in laga tilmaamayo saas yadaabay markaa ku xambaareen bacdi culammada ka midi ay ku xambaareen waxaa laga tilmaamayaa qofba qofku ka soo horeeyo jumcada uga soo horeeyo inuu ka fadli badan yahay saasaa laga qaadanaya xadiiskuna waxa uu sheegay shan saacadood haddaba waxay isweydiinaysa saacadahaasi xagga ka bilaabmayaan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen saacadahan waxaa loo jeedaa qadar yar oo wakhti ah baa laga tilmaamaya oo eh, saacadahan dhammaantood wax yar bay ku dhammaanayaan laakiin sida saxiixa in saacaduhu marka ay yacni badan yihiin baa lagu xambaaraya waayo xadiis baa ku soo arooray nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yowmu aljumucati inataa casharata saaca yacnii maalinta jumcadu waa labiyo toban saacadood maalinta jumcadu waa laba-iyo toban saacadood marka xadiiska caynkaasa saa ku soo arooray oo culamada qaarkoodna ay quweeyeen oo nasaa'i iyo abu daawuud iyo ay soo warinayaan sheekh albaanina uu saxiixinayo waxa uu tilmaamayaa jumcadu maalintu inay tahay labiyo toban saacadood marka jus yar oo wakhtiga ka mida oo gebigiisuba marka waxaan yani marka salaaddu soo dhowaato oo soo bilaabmayo oo shanta saacadoodba intaa ku dhammaanayaan yacni muraadku marka waxa ma aha ee waxaa laga tilmaamayaa waa saacado intaa ka ballaadhan baa laga tilmaamayaa maalintii marka lagu itlaaqay inay tahay labiyo toban saacadood labiyo tobankii saacadood u qaybi dee waa inay ku dhowaataa salaaddii hore waa inuu yimaadaa saacadda koowaad markuu imanayo salaada hore waa inuu yimaadaa saasay marka waxa noqonaysa kada marka dee saacadaha aynu naqaano inay ku dhowaataa dhici karta ya sidaas inay ku dhowaato ayaa markaa dhici karta oo waxa weeye xilliga salaaduunbay dee ku xidhan tahay hadhowna goortay markaa soo gelayso maray hore u marto iyo maray dib u dhacdo mid walba mid walba marka dee ruuxa markaa soo kal kallaha ee waxa weeye dee kollayba toddobada yimaadaa yacni saacaddii koowaad waa soo gaadhay Mm. kollayba saacaddii koowaad waa soo gaadhay waa yahay marka waxaa laga qaadanayaa saacadiba saacadday ka horrayso inay ka fadli badantaa laga qaadanaya waxaa laynoo sheegay saacadda koowaad hadduu markaa waxawa jumcada yimaado neef geela inuu markaa sadaqadaystu ka dhigan yahay saacadda labaadna neef lo'a saacadda marka waxaa saddexaadna yacni wan markaa geesa leh waa wan weyn weeye wanka geesaha yeelanaya waa wan weyn weeye saacadda afraadna waxa weeye neefdigaaga yani inuu markaa sadaqadaystu ka dhigan yahay saacadda shanaadna xabadbeeda ukun inuu sadaqadaystu ka dhigan yahay laakiin marka imaamku soo baxo xaaladda caynkaasa malaa'igtii waxa weye waa soo xaadirayaan dikrigayna dhegaysanayaan inta hore malaa'igtu waxay qorayaan dadku siday u soo kala horreeyaan albaabada masaajidday joogaan waxay qorayaan qofba qofku ka soo horreeya ayay qorayaan marka khatiibku mimbarka koro xaalka caynkaasa qoraalkii ay qorayeen dadku siday u soo kala horreeyeen waa laabayaan waxaanay dhegaysanayaan marka waxaan yani dikriga iyo khudbadda ayay dhegaysanayaan malaa'igtu marka taana waxaa laga qaadanayaa cidiba cidday ka soo horeyso inay ka fadli badan tahay ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya jumcadii in lagu soo dadaalo goor hore la yimaado ayaa laga qaadanaya xadiidka kun iyo boqol iyo saddex iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo lix iyo toddobaatan wa canhu abu hureyre waxay ka soo wariyeen bukhaari iyo muslim ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay dakara yowma aljumuca uu sheegay maalinta jumcada oo faqaala uu yidhi fiiha saacatun laa yuwaafiquha cabdu muslim waxaa ku sugan jumcada saacad laa yuwaafiquha aanu ku beegmayn cabdun muslimun addoon muslimi aanu ku beegmayn wa huwa qaa'imun yusallii waxaanu ku beegmayn walxaal huwa isagu qaa'imun uu taagan yahay wuxuu taagan yahay yusallii xaaluu tukanaayo yas'alu allaha shay'an wuxuu tukanayaa yas'alu allaha xaaluu allah weydiisanayo shay-an wax weydiisanayo ama laa yuwaafiquha aanu ku beegmayn yas'alu allaha xaaluu allah baryaayo aanu ku beegmayn oo yuwaafiqu faacilkeedu cabdun ah laga xaaleeyo ilaa acطaahu iyaah inuu allah siiyo mooyaane yacni hadduu ku beegmo saacadda addoon muslima oo taagan oo tukanaya oo ilaahay baryaya ilaahay waa siinaya wa ashaara biyadihi yuqalliluhaa wa ashaara waa ku tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam sida laga sheegaayo biyadihi gacantiisa yuqalliluhaa xaaluu yaraynaayo oo saacad yar inay tahay uu ku tilmaamayo muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay xadiidkan waxaa laga qaadanayaa maalinta jumcada khasaa'isteeda iyo fadaa'isheeda waxaa ka mida saacatulijaaba inay ku sugan tahay maalinta inay ku sugan tahay filyowm inta maalinnimada ayay ku sugan tahay saacaddaasi waa saacad mustajaaba a weeye qofka muslimka ducadu ku ducaysto laga aqbalayo wuxuu ilaahay weydiistana allah waa siinaya laakiin laga aqbaloo la siiyaa wuxuu ilaahay weydiistay dee waxay u dhacaysaa saddexdii siyood bay marba si u dhacaysa mar waxay u dhacaysaa dee waxaweye wuxuu ilaahay ka baryey inuu arko markii adduunyadaba lagu siiyo wuxuu ilaahay ka baryey inuu arko adduunyada lagu siiyo walow habad yar dib dhacdo marka leeyi waa la ajiibo wixii baa la siiyey maaha ilaaba ilaa inay marka waxa yani shardi tahay isla saacaddii in la siiyo waxaa dhici karta bacda zamaan in la siiyo adduunyada laakiin loogu keeno ya dacadii marka la aqbalo macnaheedu maaha aha daruuri inay tahay inaad marka waxa weeye deg deg u aragto nebi ibraahim waa duceeyey wuxuu ku duceeyey inuu ilaahay nebi maxamed soo saaro rabbanaa wabcad fiihim rasuulan yacni ilahu rasuul ka soo bixi maka oo ka soo saar isla markiiba lagama soo saarina waxaa laga soo saaray bacda quruun qarniyaal dabadeed ducadana waa la ajiibo waa la aqbala nebi maxamed waxau yidhi calayhi salaatu wasalaam ana dacwatu abi ibraahiim ducadii aabbahay ibraahiim baan ahay hadda maaragta marka ducada marka la aqbalo macnaheedu ma aha ilaaba ilaa deg deg inaad u aragtaa inay tahay laazim inay tahay iyadoo ducadii lagaa ajiibay ayaa bacda zamaan ay iman kartaa ayaa bacda zamaan wakhti dabadeed ilaahay keenaya si kale waa u dhacdaa in ducadii inta lagaa ajiibo ilaahay uu kaaga dabaalo balaayo kugu soo socotay balaayo weynoo kugu soo socotay sida kuu doorkaroon ilaahay baa og moogta ya inuu waxaa ku siiyo waxaaba kaaga doorroonay balaayadan inuu ilaahay kaa dabaalo marka balaayo weynoo kuu soo socotay baa lagaa dabaalay ducadii baana lagaaga dabaalay waa lagaa aqbalay laakiin si kalaa laguugu dhigay soo ma naqaano qof intuu wax codsado u yidhaha waxaa i siiya cidda laga codsanayaa wax uga wanaagsan inay siiyaan ruuxii dalabkii waa laga aqbalay laakiin sidan waxaa si uu kale uga dooroon ayaa markaa loo yeelay wax kalea loogu bedeli si saddexaad waa dhacdaa oo waxa weeye in ducadii inta laga aqbalo laga ajiibo thawaabkeeda iyo ajarkeeda aakhira loogu kaydiyo waatu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam duco kastoo qof muslimi ku ducaysto aan dembi ahayn iyo qatiicatu raxim ilaahay waa aqbalaa laakiin waxay noqotaa saddex mid ima an yucajala lahu fi dunya hadda islamarkaa loo soo dedejaya lama odhan ama adduunyada loogu soo dedejiyaa ama sawaabkeeda aakhira loogu kaydiyaa ama shar la mida oo u dhigma ayaa laga dabaalaa oo laga celiyaa saddexdaa mid bay ku timaadaa saxaabadii waxay yidhi idan nukir mar hadday caynkaa tahay ducada waa badinaynaa wuxuu yidhi allahu akhar ilaahay baa aqbalaad badan yaa haddaad ducada badisaan ilaahayna waa aqbalaad badan yahi marka saacaddaa saacatu mustajaabada ah ruuxu hadduu ducaysto ilaahay ducadii waa ka aqbalayaa wuxuu doonayay ilaahay waa siinaya marka waxaa laga qaadanayaa in lagu dadaalo ducada maalinta jumcada lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya ducada uu aqbalayaana waa ducadii aan dembi ahayn laakiin ducadu hadday dembi iyo qatiicaturaxim iyo markaysaga ay tahay waxyaalo la mida ta noocaasi eh, ma aha markaysa markaa nooca la ballanqaaday in la aqbalayo waana dhacdaa qofku inuu ku dembaabo ducada oo dee waxa weeye maalan cid baa laga yaabaa dee inay markiisa marka markaa yani xoogaa yaro dhibtay dabeedna wuxuu habaaray habaar aan xataa dhibaatadii loo geystay u dhigmayn ya ilahay halaag buu yidhi ilahu iimaan ka qaad yani waxa weyaan shuf ka sii yani ducadii wuu ku dambaabaya ducada uu marka habaarayo yani wuu ku xadgudbay yani qadra madlamatihii dulmigii u geystay in la eg yani ducadii uma dhicin waxay noqotay de inuu markiisa marka yani xadkii dhaafay qadarkii madlamadiisa waa dhaafay marka sidaas aawadeed wuu ku dembaabayaa yani habaarkaas uu habaaraayo oo sidaa ugu xadgudbay oo qadrulmadlam aanu ku gaabsanin waxa weeye wuu ku dambaabaya waayahay xadiidka kun iyo boqol iyo afar iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo toddobiyo toddobaatan wa can abi burdata ibni abi muusa alashcariy radia allahu canhu qaala qaala cabdullaahi bnu cumara radia allahu canhuma abi burda oo abi muuse alashcari u dhalay in abi muuse ah ayaa wuxuu yidhi wuxuu yidhi cabdullaahi bnu cumar ibnualkhadaab baa waxa uu yidhi asamicta abaaka yuxadisu can rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam ma maqashay aabbaha oo abi muuse ma ka maqashay abi burda isagu waa taabici aabbaha ma ka maqashay xaaluu ka sheegaayo can rasuulillahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahi uu ka sheegaayo fii sha'ni saacati aljumuca saacadda jimcada yacni sha'nigeed iyo xaalkeeda wax ka mida isagoo sheegaya oo nebiga ka sheegaya calayhi salaatu wasalaam ma maqashay qaala wuxuu yidhi abuu burda qultu waxaan idhi nacam haa samictuhu yaquul waxaan maqlay isagoo odhanaaya samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam xaaluu odhanaya ayaan maqlay hiya maa bayna an yajlisa alimaamu ilaa an tuqda asalaa saacaddan jumcadu waxay ku sugan tahay maa bayna an yajlisa alimaamu imaamku markuu mimbarka ku fadhiisto laga soo bilaabo ilaa an tuqda asalaa ilaa salaadda markaa la gudanayo oo laga faaruqayo laga gaadho intaa dhexdeeday ku sugan tahay bimacnaa khadiibku markuu mimbarka kore mimbarka ku fadhiistay laga soo bilaabo ilaa salaada jumcada inta laga baxayo intaa khudbadda lagu jiriyo inta salaadda lagu jiriyo inta la qiimayo iyo intaa dhexdeeday ku sugan tahay mana aha dhammaanteed inay wada tahay ee qayb ka miday taha laga tilmaamaya rawaahu muslim muslim ayaa soo wariyey oo saxiixiisa ku soo wariyey marka xadiidkani muslim agtiisa waa saxiix laakiin culamo kale waa cilleeyeen oo axaadiista muslim lagu qabsaday ayuu ka mid yahay culamada qaar baa yidhi xadiiskani waa macluul qaarkood waxay arjaxeenba yacni mawquufnimada qaar waxay arjaxeen yacni maqtuucnimada inuu kalaam abi burde yahay ayay arjaxeen inqitaac iyo waa sheegeen xadiisku inuu munqatic iyo wax yahay adigu calaa kulli xaal axaadiistii lagu qabsaday muslim ayuu ka mid yahay saas aawadee culamada qaar waa daciifiyeen oo waxay dhahen nebiga kama sugna calayhi salaatu wasalaam axaadiis kalaa soo aroortay oo tilmaamaysa saacadda jumcadu inay ku jirto bacda alcasri casarka dabadiisa casarka jumcada weliba xagga marka waxa weeye casar gaaban inay noqonayso taasna axaadiis mutacadida ku so aroortay a'immada qaarkood xadiidkani inuu saxiix yahay u qabeen saas aawadeed kanay arjaxeen xadiidkan abi muuse aakhiru saaca inay ku sugan tahay xadiiska tilmaamaya cabdullahi bnu salaam soo wariyey kheyrkiina soo wariyeen xadiiskana culamada qaarkood baa arjaxay oo yidhi waxa weeye markaa waxa arjaxa inuu marka waxa weye casarka dabadiisa ku sugan tahay ama casar gaaban aynan ku sugan tahay saasa arjaxa ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen maye labada waqtiba way dhacdaa inay ku sugnaatee laakiin way guurguurtaa oo maalmaha qaarkood jumcayaasha qaarkood waxay ku sugan tahay maa bayna an yajlisa alimaamu ilaa an tuqda asalaa wakhtigan khatiibku mimbarka ku fadhiistay ilaa inta salaadda laga baxayo bay maalmaha qaar ku sugantahoo jumcada ka mid a maalmaha qaarna waxay ku sugan tahay saacadda ugu dambaysa casarka ayay ku sugantahay oo labadaa dhexdooday ku intiqaashaayoo marba mid noqotaa oo lagu dhex qariyey culammada qaarkoodna way kala arjaxeen oo qaarba mid ayay markaa arjaxeen qaarba mid ayay arjaxeen sheekhii markaa la odhan jiray yacni marka almuxibu atabari la odhan jiray xadiiska abu muuse ayaa sixa badan buu buuri waxaana caannimo badan oo qowlalka ugu caansan ka cabdullahi ibni salaam xaafid ibn xajar waxau ihi labada xadiis wixii ka soo hadhay ee ku soo arooray waa daciif waxba kama sugnaa marka culamada qaarkoodba mid bay arjaxeen xadiiska abi muuse bayhaqi iyo ibnu carabi iyo qurtubi ayaa arjaxay xadiiska bacd alcasri sheegayana a'immo badan baa arjaxay oo uu ka mid yahay axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu raahuuya iyo ibnu cabdilbar yacni marka a'immo badan ayaa marka isagana arjaxay oo waxay yidhi waxay tilmaamaysaa bacd inay tahy xadiiskana waa macluul oo markaysa markaa dee waxaa ku sugan yani cila ku jirta cilo ayaa ku sugan marka calaa kulli xaal waxaa loogu rajo badan yahay kolley in casar gaaban ay ku sugan tahay waxaana lasoo soo naqliyaa caaisha radia allahu canha wa ardaaha inay odhan jirtay qoraxda eega marka la yidhahdo qoraxdii waxa weeye way waxay ku dhowdahay de xaaladdaasay ducaysan jirtay xaaladda ayay ducaysan jirtay waxaa hadal dhex maray cabdullaahi ibnu salaam iyo saxaabi kale markaasaa markuu yidhi waxa weeye bacdalcasri weeye ayaa lagu yidhi xadiiska waxaa ku sugan wahuwa qaa'imun yusallii saacaddan casarkii aad sheegaysaana waa aakhiru saacatin bacda alcasri waa waqti nahyi oo dee in la tukado ma aha say waafaqaysa dabeed wuxuu yidhi markaa dee xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam tii ku soo aroortay qofku intuu salaad sugaayo wuxuu ka dhigaya in salaad inuu ku jiro salaad inuu ku jiro ka dhigan yahy sugashada salaadda uu suganayaa ka dhigan salaaddii inuu ku jiro saasuu ku jawaabay cabdullahi bnu salaam saxaabiga la yidhahda laakiin dee weji kalea jiro wejiga kale waa maxay yacni sunnada la diidaya waa naafilada mutlaqa ahe haddii waxa weeye ay sabab leedahay yani markaa iyada lama diidayo iyada lama diidayo ama taxiyatulmasjid oo kale tahay yani sunnihii sababta lahaa dawaatulasbaabka iyagu waxa weeye sida saxiixa ah awqaada nahyiga waa lala iman karaa dhibina kuma sugna xadiidka kun iyo boqoliyo shan iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo siddeed iyo toddobaatan wa can aws bni awsin radia allaahu canhu qaala qaala rasuul sala allahu aleyh wasalam ina min afdali ayaamikum yowma aljumuca maalmihiinna kuwa ugu fadliga badan waxaa ka mida maalinta jumcada fa aksiruu calaya min asalaati fiih farabadiya salligaa igu sallinaysaan maalinta jumcada gudaheeda farabadi ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fa ina salaatakum macruudatun calay waayo salligiinna igu sallinaysaan waa laysoo bandhigayaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam rawah abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey weliba shawaahidna waa leeyahay sheekh albaani laftiisuna waa saxiixinaya xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa maalinta jumcada in salliga la farabadiyo oo salliga nebiga lagu sallinayo in la badiyo oo maalmaha kale salliga lagu sallinayo salli ka badan lagu salliyo salli ka badan lagu salliyo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa laga qaadanaya waxaanu sheegay salliga marka lagu salliyo in nebiga loo soo bandhigayo xabaashiisa loogu soo bandhigayo ayuu nebigu sheegay fa inna salaatakum macruudatun calay cidda u soo bandhigaysana waa malaa'igta ina lilaahi malaa'ikatan sayaaxiina fi lardi yuballiquunii can ummati asalaam sida xadiidka ku soo arooray tilmaamayey ilaahay waxaa u sugnaaday malaa'iga arrada wareegaysa oo ummaddayda iga soo gaadhsiinaysa salliga wasalluu calaya fa ina salaatakum tabluqunii xayuma kuntum way soo gaaraysaa waxaa loo jeedaa malaa'igta ay soo gaadhsiinaysa macnahaasaa laga tilmaamaya amaa warka la yidhaahdo waxa waye maalinta jumcada nebigu calayhi salaatu wasalaam isagaa maqlaya warka noocaasi war saxa maaha oo qof kastoo ku salliya isagaa og oo maqlaya wax jira maaha daliila male daliila leh ama jumco ha noqoto ama markaa maalin kale ha noqotee nebiga calayhi salaatu wasalaam waa loo bandhigayaa malaa'igta gaadhsiinaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam xabaashiisa waxaa loogu bandhigayaa waa salliga iyo salaamta daliil saxiixa loo hayaa laakiin salli iyo salaam waxaan ahayn in loo bandhigaayo nebiga calayhi salaatu wasalaam oo xabaashiisa loogu bandhigaayo ma sugna waa la soo wariyey yani acmaashiina laysoo bandhigaya tucradu calaya acmaalu ummatii fain wajadtu khayran xamidtu allah wain wajadtu hayra dalika istakfartu lakum laakiin xadiiskaasi ma asixin waa daciif waa mursal mursalkuna waa min qismi daciif mursal taabici weeye waa daciif dariiqyo kale waa la soo wariyey oo anas iyo ibnu mascuud laga soo warinaayo labada dariiqee anas laga soo warinaya mid waliba waa daciifun jiddan oo dacfigooda aad buu u daran yahy marka inay wax kabaan ma suuragal ah dariiqa cabdullaahi bn mascuud laga soo warinayaana isaguna waxa weeye waa khata oo waxa weeye markaa isaguna waxa weeye waa shaad in wax lagu quweeya shaadkana ma suuragal ah waa min qismi daciif waayo min qabiil khata weeye khatana waxba ma quweeyo yani khata haddii wax loo geeyo ama khata khata loo geeyo laa yusaawi sawaab yani sawaab uma dhigmayo marka calaa kulli xaal ma sugna in la yidhaahdo acmaasha ummaddiisoo dhan baa loo soo bandhigayaa axaadiistana waxaa ku soo aroortay mutawaatirada ah ee sixaaxa iyo sunannada iyo masaaniiddaba ku soo arooray mutawaatirkana ah in nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam layudaadanna rijaalun can xawdii kama yudaadu albaciiru addaallu unaadiihim ummatii ummatii wa fii lafdin usayxaabi usayxaabi marka waxaa ku jirtay fa innaka laa tadri ma axdatu bacdak waxay dabadaa soo darisiiyeen ma garanaysid xadiiska caynkaasa dhowr iyo toban saxaabi baa laga soo wariyey waa xadiis mutawaatir ah. marka xadiidka daciifka ah xadiiska mutawaatirkana weliba waa khilaafsan yahay oo waa ka hor imanaya calaa kulli xaal salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam waa in la farabadiyaa waxaana afdala haddaan salaad lagu jirin salliga lagu sallinayo waa in salli iyo salaam israacdaa alsalaatu wassalaam siduu ilaahayba u kulmiyey fasalluu calayhi wasallimuu tasliima salaatlibraahimiya salaami kuma jirto waxaana la weydiinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam salaadda gudaheeda salliga lagula imanayo ciddii weydiinaysaana sheegtay salaamta inay garanayso saas aawadee nebigu salaamtii kama warramayn ma salaamtii dee waxa ay kula imanayaan assalaamu calayka ayuha anabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh salaamtii waa dhacda salligii baa laga dabageeyey khaarij asalaa ibraahiimiya uma soo aroorin fa kayfa nusalli calayka idaa naxnu sallayna fii salaatina riwaayo riwaayaadka xadiiska ka mida wiil saanu kugu sallinaa haddaanu kugu sallino fii salaatina salaadayada gudaheeda quuluu markaasuu saa yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa salliga lala imanayo salli iyo salaam sala allahu alayhi wasalam calayhi asalaatu wasalaam sala allahu cala alnabiyi wa tasliiman kasiira mid laga cabbiraa waxay noqonaysaa kifaaya noqonaysa markaa salliga iyo salaamta in la kulmiyo labada laysku daro siduu ilaahayba aayadda isugu daray fasalluu calayhi wasallimuu tasliima ayay markaysa marka waxaan yani noqonaysa afdalku noqonaya haddaad tidhahdo sala allahu cala nabiyi muxammadin wasalama cadada khalqi illaah waxa weeye waa fiican tahay waxay markaa noqonaysaa salligii salaamtiiba inuu kulmiyey ayay noqonaysaa baabka laba boqol iyo koob iyo toban baabu istixbaabi sujuudi shukri cinda xusuuli nicmatin daahiratin aw indifaaci bariyatin daahira musanifku waxa uhi raximah llah baabu istixbaabi sujuudi shukri ay haada baabu istixbaabi sujuudi shukri sujuudu shukriga jeclaysadka la jeclaysanaye la sunnaynaayuu u baab yahay kani cinda xusuuli nicmatin daahira nicmo muuqata ee marka la helo agteeda sujuudu shukri la sujuudaayo aw indifaaci beriyatin daahira ama bela ay daafacanto agteeda yacni bela baaqato ama belo laga baajiyo laga qaado belaayadaasoo daahiratin marka muuqata wuxuu tilmaamayaa sheikhu markay qofka nicma ku cusboonaato nicmo daahira ay timaaddo iyadoo nicamka ilaahay ay fara badan yihiin mar walbana istaba joogaan laakiin nicmo cusuboo jadiida a ah qofku markuu helo oo daahira inuu ilaahay sujuudu shukri ula yimaado sujuudu ugu shukri naqaayo wakada haddii balaaya ka daafacanto ka baaqatana inuu waxa weeye ilaahay sujuudu shukri ula yimaado inuu ilaahay sujuudu shukri u sameeyo ula yimaado ayuu u baabyahay sujuuddaasi waa sujuud ilaahay loogu shukri naqaayo waa cibaada allah la caabudaayo oo nicmadaas u helay ama balaayada ka daafacantay iyaduba nicmo weeyaan inay balaaya ka baaqataaye ayuu ilaahay dartii u sujuudayaa sujuudu shukri bal xadiiskaan akhrino xadiiska kun iyo boqol iyo lix iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo sagaal iyo toddobaatan can sacdi bni abi waqaasin radia allahu canhu qaala kharajnaa maca rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam min makkata nuriidu lmadiina sacd bni abi waqaas waxau yidhi kharajnaa waa baxnay maca rasuuliillaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay la jirkiisa ayaanu baxnay min makkata maka ayaanu ka baxnay waxaannu baxnay nuriidu almadiina xaalaannu madiina doonayno ayaannu baxnay falammaa kunnaa qariiban min caswara falammaa kunnaa markaannu ahayn qariiban qaar ku dhow min caswaraa meesha caswaraa la yidhaahdo qaar ku dhow markaannu ahayn waa meel maka iyo madiine u dhaxaysa nasala nebigu waa degay calayhi asalaatu wasalaam uma rafaca yadayhi dabeedna labadiisa gacmood buu sare u qaaday fadaca allaha saaca allah buu beriyey saacada ayuu ilaahay beryey yacni qadar wakhtiga ka mida ayuu ilaahay beryey uma khara saajida dabadeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa dhacay saajidan xaalu sujuudaayo ayuu sujuud la dhacay yacni niyaysan yahay inuu sujuudo ayuu dhacay famakasa tawiilan famakasa waa ku sugnaaday tawiilan zaman dheer buu ku sugnaaday famakasa iyo famakusa labadaba waa la yidhahdaa labadubana waa fasiix qur'aankaana labadaba la akhriyey inkaafka kaafka la kordhigo iyo inkaafka la gudo waa laba qira oo sabci ah uma qaama dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kacay fa rafaca yadayhi labadiisa gacmood buu sare u qaaday uma khara dabeedna waa dhacay saajidan xaaluu sujuud niyaysan yahay ayuu dhacay waa xaala manwiya markuu dhacayay ma sujuudsanayn sujuuddu dib bay ka xasilaysa dhicitaanka markuu sii dhacaayo sujuuddii weli kuma jiro waa xaala manwiya wuu niyaysan yahay facalahu alaaan sidaa waxa uu sameeyey saddex goor wa qaala wuxuu uhi innii sa'altu rabbii anigu rabbigay waxaan weydiistay innii anigu sa'altu waa weydiisto waa baryey rabbii rabbigay baan baryey wa shafactu liummatii ummaddaydana waa u shafeeco qaaday yacnii shafaacan ilaahay u weydiiyey fa actaanii allah waxa uu i siiyey ulusa ummatii ummaddayda marka saddex dalool laga dhigo dalool buu i siiyey kharartu saajidan lirabbii shukraa fa kharartu waan dhacay saajidan xaalaan sujuudaayo ayaan dhacay lirabbii rabbigay u sujuudaayo shukran shukrinaq daraaddeed aan u sujuudaayo ama xaalaan shukri naqaayo aan sujuudaayo uma rafactu ra'sii dabeedna madaxaygaan sare u qaaday fasa'altu rabbii liummatii rabbigay baan baryey oo liummatii ummaddayda u weydiiyo u baryey fa actaanii hulus alaakhar waxa uu siiyey huluska kale ayuu siiyey fakharartu saajidan fakharartu waan dhacay saajidan xaalaan sujuudaya ayaan dhacay oo sujuud niyeysan yahay lirabbii shukran shukrinaq rabbiga aan u shukrinaqaayo aan u sujuudayo fa actaanii wuxuu isiiyey siiyey ulusa ummatii ummaddayda uludkeed daloolkeed buu isiiyey saddex dalool marka laga dhigo dalool ayuu isiiyey siiyey fa kharartu waa dhacay saajidan xaalaan sujuud niyeysanahayaa baan dhacay saajidan xaalaan sujuud niyeysanaan dhacay lirabbii rabbigay aan u sujuudaayo shukran shukrinaq daraaddeed aan ugu sujuudaayo uma rafactu ra'sii dabeedno madaxaygaan sare u qaado fasa'altu rabbii rabbigay baan weydiistay liummatii ummaddaydaan u weydiiyo fa actaanii wuxuu siiye athuluth alaakhir ulukii marka waxaa dambe ayuu siiyey alaakhar hadday tahayna nusakha qaar baa mala qoraye fa actaanii wuxuu siiye athulu alaakhar ulukii kale ayuu siiyey fakharartu saajidan waxaan dhacay xaalan sujuud niyeysanaho sujuud doonaayo lirabbi rabbigay u sujuudaayo rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey wuxuu idiin qorayaa saddex ulu marba mid inuu siiye soma ulua ummatii haddana ulua ummatii haddana aulu alaakhir xadiiska abu daawuud baa soo wariyey laakiin sanadkiisa dacfa ku jira saas aaweed bay culamada qaarkood ay daciifiyeen culamada daciifisayna eh, waxaa ka mida yani markaa sheikh albani ayaa markaa ka mida culamada daciifisay ha yeeshee sujuudu shukrigu waxa uu leeyahay adilu leeyahay xadiiskanoo keliya ma aha waxaa soo arooray xadiis kaloo tilmaamaya nebiga calayhi salaatu wasalaam marka uu arrin ku farxo oo nicmo ah marka uu helo waa sujuudi jiray xadiisaa tilmaamaya jiraa culamada qaarkoodna ay quweeyeen tirmidi wakhayruhu baa soo wariyey tirmidina waa taxsiininayaa sheekh albaani laftiisuna waa taxsiiniyey axaadiis kale laftooda waa soo aroortay sida xadiiska kacbu bni maalik aynu soo marray ee dheeraa waxaa ku sugnayd markuu maqlay bushaarayso kacbow oo codkii uu soo gaadhay wuxuu idhi sujuud baan la dhaca aan ilaahay u sujuudayn wuxuu gartay in faradkii yimi saas aawoodee ilahay sujuudu shukri buu la yimi wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam bay dhacday ashyaada noocaas oo kale ana taqriir xukmiyay leedahay haddii wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam shay dhaco oo nebigu aanu inkirin waxay leedahay taqriir xukmiya marka kollay aahaar iyo axaadiisii waa ku soo aroortay markaa sujuudu shukrigu way jirtaa sujuuddii saad gudaheeda ku timi lafteeda xadiis waxaa ku soo arortay inuu yidhi waxa weeyaan waa sujuud shukri nebi towbaddii bay ahaydoo yacni markaa shukri naq in lala sujuudaayo ayuu markaa sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis markaa culammada ay quweeyeen sujuudu shukrigu waa sujuud qura oo mid qura ah weeyi oo ilaahay loo sujuudaayo marka waa markay nicmo ku cusboonaato qofka ayuu sujuudu shukrigaa la imanaya laakiin ahlucilmigu waxay yidhaahdeen salaadda gudaheeda lagulama imanaayo waa khaarij asalaa goorta lagu samaynayaa sujuudu shukriga iyadoo salaadda lagu jiro gudaheeda lagulama imanayo ummadda nebiga sala allahu aleyh wasalam laba macnay leedahay waa ummatu dacwa iyo ummatu alijaaba ummatu dacwaha waxaa looga jeedaa ciddii nebiga loo soo diray calayhi salaatu wasalaam oo gaal iyo muslimba waa soo gelayaan ummatu dacwa hadday marka waxa weeye gaalada tahay iyo hadday muslimiinta tahay dhammaan nebigu inuu u yeedho diinka ugu yeedho ayaa la faray ictibaarkaa ummaddiisa waa u yihiin taa looma jeedo oo macnaha lagama tilmaamayo waa ummatu dacwa inuu markaa waxa weeye ilaahay u beriyey oo aakhiro markaysaa markaa ama in la badbaadiyo ama yacni wax la mida taasi markaa waxba ma jirto in adduunyada markaa ciqaab aan lagu camimin taasi waa jirtaa inuu markaa ugu duceeyey ummaddiisa oo aan loo halaagin sidii ummadihii kale loo halaagay ee hore gaaloobay ee nebiyada beeniyey in halaag lagu camimo mar keliya la rogay taana nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni waxa weeye waa la siiyeyoo yacnii in ummaddiisa ciqaab caama looma keenaayo dhammaan wada halaagaya cid alla ciddii gaalo ah mar keliya la rogayo nebigu markaa raxmad buu u yahay yacni markaa dadkoo dhan bal khalqigoo dhan wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin laakiin cidduu aakhire u shafeeco qaadaya u ducaynaya waxa weeye waa ummatu ummatulijaaba weeye waa ciddii nebiga rumaysay calayhi salaatu wasalaam ee raacday ahlulislaami waliimaan ciddaas weeye waxaa soo gelaya ahlulkabaa'irkii kuwii markaa dembiyada waaweyn u saaxiibka ahaa ee faasiqiinta ahaa iyo kuwii saalixiinta ahaa dhammaan waa soo gelaya marka kuwaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ciddii markaa islaam iyo iimaan u saaxiiba walow iimaanku naaqisba ha noqdee nebiga u shafeeco qaadaya ilaahayna waa u baryaya in markaa jannada ay gelayaanna waa jirtaa oo ay markaa dhammaantood janno wada gelayaan laakiin qaarkood baa dee ciqaab soo maraya dadka ahlulkabaa'irka laftooda nebigu waa u shafeeco qaadayaa waxa uu yidhi shafaacatii liahlilkabaa'iri min ummatii shafeecadaydu waxay u sugnaatay dadka ahlulkabaa'irka ee ummaddayda ka mid a dembiyada waaweyn cidda u ehelka ah ee ummaddayda ka mid mida ayaa shafaacadayda u sugnaatay qaar wuxuu u shafeeco qaadayaa inayntaynay naarta gelin markaasay naartii ka baaqanayaan qaarna wuxuu u shafeeco qaadayaa markay naarta galaan dabadeed in markaa naarta laga soo bixiyo shafaacooyin kalena nebigu waa leeyahay calayhi salaatu wasalaam marka cidda waxa weeye xataa la naaray ee naarta la geliyey ee lasoo ciqaabay ee lagu soo nadiifiyey ee dembiyada qurunkoodii lagaga soo reebay dee ay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo malaa'igta iyo mu'miniintuba u shafeeco qaadayaan waa jirtaa shafacada nebigaana ugu badan yacni saas weeye marka ciddii ahluliimaani naarta kuma baaqi noqonayso isagoo ha u shafeeco qaado ama waxa weeye ha u shafeeco qaadaan yacni cid kale oo atbaacda markaa nebiga ah ka mida ah ha u shafeeco qaadaane waa loo shafeeco qaadayaa shafaacada nebiga calayhi salaatu wasalaam baana ugu nasiib badan haddii markaysagaa mu'miniinta ummaddiisu u shafeeco qaadaanna nebigu sabab buu ku leeyahoo iyaga laftooda iimaanka isaga u sababay oo sabab ugu aha marka waxaa laga qaadanayaa sujuudu shukrigu inuu mashruuc yahay waa laga qaadanayaa hadduu asaxo waxaa kaloo laga qaadanaya wakhtiga ducada gacmaha in la rafciyo waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa dadka ahluliimaankii naarta inaynay ku waaraynin ayaa laga qaadanaya ashyaada soo aroortoo tilmaamaysa dadka dembiyada qaar la yimi inay naarta ku waarayaan tilmaamaysa waa laga jawaabay oo macnuhu wuxuu noqonayaa waa khuluudun duuna khuluud yacni khuluud akbara maaha abadi'a maaha waa khuluudun duuna khuluud waa waaritaan ka sokeeya waaritaankii weynaa ka sokeeya waa khuluud naaqis kamaa yuqaalu kufrun duuna kufrin baa la odhanayaa khuluudun duuna khuluud la odhanaya sida culamada qaar ka cabireen ama waxaa la odhanayaa yani waa khuluudu ahli alkabaa'ir laa khuluudu ahli lkufri waa ta mukti tawiil ay ka cabiraan culammadu waa noocay ka cabiraan culammadu mukti tawiil zaman badan ayuu ku sugnaanayaan ilaahay baa u qadarkay markaa tahay yacni rabbi ayaa waayahay baabka laba boqol iyo labiyo toban baabu fadli qiyaami alleyl qiyaamuleylka fadligiisa ayuu u baab yahay qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi wa min alleyli fatahajad bihi naafilatan lak wa min alleyli habeenka wax ka mida fatahajad bihi yacni salaad ku soo jeed yacni aad tukanayso naafilatan lak yacni xaalay markaas siyaado kuu tahay oo dheeraad adiga kuu tahay waxaa dheeraadka u ah culammadu waxay yidhaahdeen bacdu ahlicilmi nebiga waajib bay ku ahayd laakiin ummadda sunnay u tahay casaa an yabcasaka rabbuka maqaaman maxmuuda rabbigaa wuxuu mudan yahay inuu kaa soo bixiyo maqaaman maxmuudan meel la mahadiyo inuu kaa soo saaro oo yaxmaduhu alawaluuna waalaakhiruun oo kuwii hore iyo kuwa dambeba ay mahadin doonaan sidaas ayaad markaa waxaway mudan tahay tahajudka waxaa la yidhahdaa waa salaadda habeenkii la tukado ayaa la yidhaahdaa hujuudkana waxaa la yidhaahdaa hurdada ayaa la yidhaahdaa marka tahajud bimacnaa hurdadii baa layska eryayaa oo laga cararaya hurdadii baa layska yska ilaalinaya ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen bacda anawm waa inay markaa dhacdaa marka bacda nawm lala yimaado tahajud la yidhahdaa asaalatan saasaa loo isticmaalaa bay yidhahdeen maqaamu lmaxmuudna waxaa loo jeedaa ashafaacat alcudmaa shafaacada weynaanshaha badan baa loo jeedaa oo khalaa'iqdu markay tuban yihiin bannaanka qiyaamada oo qorraxdiina loo soo dhoweeyo halkan dhow laga soo dhigay xaaladda caynkaasa waa lala hadli waayaa dabeedna markaasaa waxa weeye isku meehanaabaan waxay dabeedna is yidhaahdaan maa laydin xukuma uun maa laydin xisaaba uun waa markay dabeed u tegayaan nebi aadam u tegayaan odhanayaan ilaahay nagala hadal inuu ilaahay marka waxa weeyaan yacni na xisaabo meeshaana laga dhaqaajiyo dabeedna nebi aadam ka cudur daaranayo oo nuux markaa u tilmaamayo nuux u tegayaan nuuxna ka cudur daaranayo ibraahim uu u tilmaamayo ibraahimna ay u tegayaan ibraahimna ka cudur daaranayo muuse marka uu u tilmaamayo nebi muuse inay u tagaan muuse ay u tegayaan nebi muusena ka cudur daaranayo ciise uu u tilmaamayo ciise ay u tegayaan ilaahay nooga shafeeco qaado ah, la hadal oo ilaahay nagala hadal nooga shafeeco qaad min ilaahay meesha naga dhaqaajiyo nebiyada qaarkood cudurdaarka waxay sheegayaan yacni markaa wax ay galeen ama markaa yacni dembi ay la yimaadeen sida geed markaa layga reebay baan cunay inuu aadam odhanaayo yacni markaa inuu nuux markaa inuu odhanaayo waxa ummaddaydii baan habaaray inuu odhanaayo aduu nebiyada qaarkoodna wax markaa cudurdaara ma sheegayaan dembi ay galeen ma sheegayaan qaarkoodna marka waxay sheegayaan shay ay sheegayaan saasaan sameeyey ya muusoo kale wuxuu odhanayaa qatabtu nafsan lam uumar biqatliha waxaan dilay naf aan lay farin ama lay amrin inaan dilo ayaan dilay hadda khata' bay ku dhacday arrinkaas khata' ayay ku dhacday waanu ka toobad keenay akhiiran marka dambe wuxuu u tilmaamayaa nebi ciise inay maxamed u tagaan maxamed bay dee u tegayaan dabeedna wuxuu odhanayaa ana lahaa ana lahaa anay ii sugnaato odhanaya markaasuu ilaahay sujuudayaa ilaahay ammaanayaa ammaano markaa lagu ilhaaminaayo ayuu ilaahay ku ammaanaya marka waxaway shafaacadii waa laga aqbalayaa irfac ra'saka wasal tucta washfac tushaffac xadiisku wuxuu sheegayaa inuu ilaahay ku yidhaahdo madaxaaga sare u qaad sujuuddu ilaahay ku baryaya weydiiso waa lagu siinayaa shafeeco qaad waa lagaa shafeeco aqbalaya saasaa lagu yidhahdaa sidaas ayaa lagu yidhahdaa marka almaqaam almaxmuud waa ashafaacat alcudmaa weye waa shafaacada weynaanshaha badan waana khaasa bilnabiyi sala allahu aleyh wasalam nebigay ku gaarta khaasa lilnabiy mujaahid waxaa laga sheegay inuu yidhi wuxuu ku fadhiisinayaa carshiga ayuu ku fadhiisinayaa laakiin dee wax daliila oo arrinkaasi uu leeyahay ma hayno hadalka mujaahidna xujo ma aha xujo ma aha daliil sheegaya ma hayno mashaaikhda qaarkood waxay labada arrin waa lagu wada xambaaraya almaqaamu almaxmuud waxaa lagu wada xambaaraya ashafaacatu alcudmaa iyo iqcaaduhu cala alcarshi in allah ku fadhiisinayo nebiga calayhi asalaatu wasalaam carshiga ku fadhiisinayo waliba lafdiga laga soo wariyey mujaahid waxa uu tilmaamaya yuqciduhu macahu cala alcarshi saasuu cabbiraya calaa kulli xaal inkastoo uu yidhi ibnu jariir atabari ahlulislaamka wax diidaya ma jiraan markuu asarkaa mujaahid sheego aad mooddo inuu kuba soo naqlinayo ijmaac kuba soo naqlinayo haddana calaa kulli xaal maadaama cid yacni markaa asxaabtii nebiga aynaan ka hayn aayad qur'aan oo sheegaysa aynaan hayn xadiis nebi oo sheegaya aynaan haynin asar saxaabi oo sheegaya aynaan haynin arrinkana arrin haybiya yahay haayatu maa fi amrina waa in taabicigaa laga sheegay mujaahid mujaahid ibnu jabr taas waxa weeye waxaynu ku kaaftoomaynaa inta nasku sheegaayo in la yidhahdo labada arrin baa lagu wada xambaarayaa in la yidhaahdaana waxay ku xidhan tahay marka hore inay sugnaato ahbit alcasha intaanad jamcin oo aanad kulmin yaa marka hore yacni sug ka horraysa laakiin waxaa laga yaabaa mashaayikhda dee arrinkaa aqbalay markaa sidaas qaatay inay u qaateen marka inay ijmaac tahay maadaama ibnu jariir atabari uu sidaa odhanaayo saasay marka u qaateen xataa bacdu alashaacira sugay laakiin waxay awiileeyun lafdiga macahu ibnu furak wuxuu ka mid yahay min a'immati alashaacira sidaasuu u qaadanayaa macahuna wuxuu leeyahay bilcilmi iyo kada baa lagu fasiraya wahaakada calaa kulli xaal almaqaamu almaxmuud sida axaadiista nebigu sala allahu aleyh wasalam ku fasirtay inuu yahay ashafaacatu alcudmaa baynu ku fasiraynaa shay kale in loo idaafaynaayo waa ka gaabsanaynaa waa ka tawaqufaynaa wa qaala tacaala tatajaafa junuubuhum cani almadaajic tatajaafa waa ka dheeraatay junuubuhum dhinacyadoodu cani ilmadaajici makaanu jiifyadii bay ka dheeraatay meeshii ay jiifeen ayay ka dheeraatay iyagoo cibaado markaa u kacaya hadday tahay qiyaamu leyl iyo hadday tahay marka ashyaa kaleba oo cibaada aayaddan sheegaysa tatajaafa junuubuhum cani ilmadaajic qiyaamuleylka waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray sunnayaasha u dhexeeya maqribka iyo cishaha udhexeeyana waa lagu fasiray in waqtigaasoo kale ay tukan jireen oo riwaayaadka qaar baa lagu soo wariyey inay ku soo degtay yacni salaadaha la tukanaayo bayna almaqhrib walcishaa waxaa kaloo lagu fasiray salaadda cishe sugitaanka ay sugayaan isagana xadiis baa ku soo arooray inay ku timi aayaddan ku soo degtay ee sugitaanka ay sugayeen salaadda cishe ay sugayeen salaatuleylka laftiisa xadiis baa sheegaya wa salaatu rajuli fii jawfi alleyl uma tala tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca marka salaatuleylkiina xadiiskaas ayaa tilmaamaya ahlucilmiga qaarkood waxay dhahan isma diidayaan aayaddu intaba caan bay ku tahay hadday tahay sunnayaasha u dhexeeya maqhribka cishaha hadday tahay sugista la sugaayo salaadda cishe intuu ruuxu salaad sugayana mantadara salaatan ama lisalaatin fahuwa fii salaa intuu salaad sugaayo salaad buu ku sugan yahi salaad xukun salaadeed buu leeyahy yacnii fadligii ajarkii salaadda ayuu yeelanaya hadday tahay qiyaamu leylka habeenka bartankiisa la tukanayo ama aakhirkiisa ama fiidka marka aayaddu caan bay ku taho intuba waa soo gudagelayaan intuba waa soo gudagelayaan waxaa laga qaadanayaa sunnayaasha lala imanaayo iyo salaadaha habeenka la tukanaayo ee aan faralka ahayn in laga tilmaamayo sugitaanka cishaa la sugayana xukun salaadeed iyo ajar salaadeed maadaama laga helaayo yani waxaa laga soo qaaday inuu salaad ku jiro waayahay wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun kaanuu waxay ahaayeen qaliilan min alleyli wakhti yar oo habeenka ka mida ayuu ahaa maa yahjacuuna ay hujuucuhum yacni seexadkoodu waa yaraa yacni waa soo jeedeen oo cibaado iyo qiyaamuleyl bay u soo jeedeen sidaas ayay u soo jeedeen aayaadkan uu ka hormariyey sheikhu waxa uu tilmaamayaa sida qur'aankuna u sheegay salaadaha habeenkii la tukanaayo ayuu doonayaa inuu inoo sheego muminiinta sida loogu ammaanay amaba loo amray xadiiska kun iyo boqol iyo toddobiyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo boqol iyo siddeetan wa can caa'ishata radia allaahu canha bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen caaisha qaalat inay tidhi kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu ahaan jiray yaquumu mid kaca min alleyli habeenkii wax ka mida ayuu kici jiray xataa tatafatara qadamaah ilamaa iyo ay dildilaacayso labadiisa addin ama labadiisa gommadood ay dildilaacayaan ayuu salaad u taagnaan jiray u tukan jiray fa qultu lahu waxaan ku idhi bay tidhi haddaan caaisho ahay lima tasnacu haada maxaad sidaa u samaynaysaa yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow waqad gufira laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar waqad gufira laka maxaad sidaa u samaynaysaa walxaal qad gufira laka laguu dembi dhaafay maa taqadama kii hormaray laguu dhaafay oo min dembika dembigaaga ka mida wamaa ta'ahara iyo kii dib dhacayba laguu dhaafay yacni dembigaagii hore iyo dembigaagii dambeba iyadoo la dhaafay maxaad sidan u yeelaysaa yacni qiyaamkan badan ee addimadu kula dildillaaceen ama kula barareen qaala waxau idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam afala akuunu cabdan shakuura miyaanan noqonaynin addoon shukrinaqid badan miyaanan noqonayn muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa can muhiirati bni shucbata naxwuhu muttafaqun calayhi muhiirana waxaa laga soo wariyey oo ina shucba ah naxwuhu xadiidkan mid la mida muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yihi isaguna waa yani bukhaari iyo muslim baa labadua soo wariyey labadan xadiis waxay tilmaamayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam qiyaamuleylku la iman jiray inuu aad u fara badnaa ayuu tilmaamaya inuu wakhti badan tukan jiray oo qiyaamuleyl la iman jiray ilamaa iyo addimadiisu ay barareen oo ay markaa dildilaaceen dabeedba dabeedna markii dambe ay dildilaaceen taasina waxay noqonaysaa wakhti aad u fara badan inuu taagnaa ayay noqonaysaa waynu arki doonnaa axaadiista qaarkoodoo tilmaamaysaa yacnii qiraa'ada badan iyo qur'aanka badan ee nebigu ku akhrin jiray calayhi salaatu wasalaam salaatuleylku la imanayo markay ku tidhi caaisha radia allaahu canha wa ardaaha nebiga ku tidhi calayhi salaatu wasalaam maxaad sidan u samaynaysaa oo bimacnaa cibaadadan badan aad ula imanaysaa naftaada u dhibaysaa iyadoo ilaahay dembiyadaadaba dhaafay marka horeba nebiga ilaahay macsuum buu ka yeelay marka dambena waxyaalaha yaryaree ka dhaca ilaahay waa ka dhaafay ashyaada yaryaree ka dhacda ee naadirka weliba ah ilaahay waa ka dhaaf dabeed nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam afala akuunu cabdan shakuura addoon shukrinaqid badan miyaanan noqonayn bimacnaa shukrinaqan allaha u shukrinaqaayo baan cibaadadan badan ula imanaya oo cibaadada la samaynaya waa shukrinaq ilaahay loo shukrinaqaayo shukrinaq weeye marka dee ruuxii dembiga badnaa isagu innaga weeyaane dee waxa weeye dembiyadii inay kafaaraad uga noqdaan oo balaatan dembiyadii wax u dhigmaan ama wax ka daadiyaan amaba wixii ku baaqi noqda marka waxa miisaanka xasanaadka si ay u xoojiyaan miisaanka dembiyadu si aanu u ciirin ya oo kafadda markaa dembiyada lagu miisaamaya aynay u miisaan badan ayaa ziyaado oo inaynu ula nimaadna ay tahay yacni cibaadaadka iyo taacaadka aynu siyaadsanayno laakiin ruuxii marka ilaahay tawfiiqda u kordhiyey oo isagu marka waxa weeye dembiyadiisu ay yar yihiin amaba dembiyada haddii dembiya ka dhaceenna ka toobad keenay markaana shukrinaq buu taacaadka u badsanaya sida nebiguba calayhi salaatu wasalaam u badsanayey ya laakiin ciddii kale shukrinaqa iyo markaa dembidaadin inay uga noqotoba miyaynay miisaanka u xoojisaba inuu u sameeyo way noqonaysaa yacni waxa cibaadaadka ula imanayo taacaadka ula imanayo taacadkana waxaa soo gelaya lagu shukri naqaayo taacadko dhan waa ka mid kuma gaar aha markaysaga qiyaamu leylka aaacat kulluha waa shukrun lilah yani waxa weeyaan nicamka ilaahayna wax la koobaaye maa wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha haddaa is tidhahdaan tiriya nicmooyinka ilaahay ma koobi kartaan xadiiska kuniyo boqoliyo sagaaliyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kuniyo boqol iyo koob iyo siddeetan wa can caliyin radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalama taraqahu wa faatimata leyla bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen cali radia allaahu canhu allah raalliha ka noqday ana nebiya sala allahu aleyh wasalam in nebigu taraqahu uu ku soo guureeyey yacni goor habeena u yimi guura ugu yimi damiirka haadu wuxuu u noqonayaa cali isaga iyo wa faatimata faatima ayuu ku soo guureeyo goor habeena u yimi leylan goor habeena yacni saqdhexa ayuu u imanayaa fa qaala wuxuu ku yidhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam alaa tusalliyaani miydaan tukanayn muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim ayaa isku waafaqay nebigu calayhi salaatu wasalaam inantiisii faatima oo ubadkiisa ugu jeclaa iyo sawjkeedii oo ay nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ahaayeen ilmadaruma oo caliyu bna abi taalib ah ayuu goor habeena u imanayaa markaasuu leeyay miidan tukanin yacan tukada cali baa dabeed wuxuu ku yidhi nafaha iyagu ilaahay gacantiisay ku sugantao hadduu doono inuu soo dirana waa soo dirayaa hadduu doono inaanu soo dirina ma soo diraayo dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka jeesta waa ka noqday isagoo bawdihiisa garaacayo wuxuuna akhriyey wa kaana alinsaanu akara shayin jadala mawdicu shaahidkuu ku gaabsaday oo ah inta hore oo nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu goortaa ugu yimi salaad inuu yacni amrayo ou leeyahay miyaan tukanayn yacni tukada waxaa laga qaadanayaa fadliga salaatuleylku leeyahay baa laga qaadanayaa waayo goortaa waxa uu nebigu u kicinayaa calayhi salaatu wasalaam waa fadliga ay leedahay daraaddeed in nasiibkooda ka qaadaan ayuu doonaya oo ka faa'iidaystaan taraqahu ataahu leylan turuuqu waa guuraynta weeye taraqahu waa ku soo guureeyey bimacnaa ataahu leylan goor habeena ayuu u yimi goor habeena ayuu u yimi halkaa inoogu joogo wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk